bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslama cla nabiyina muxamedi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu اnawowiyu raximah اllahu tacaala wcan camr bni اlcaas radia allahu canhu anahu samica rasuula اllahi sala allahu alayh wali wasalam yaquul ida xakma alxaakimu faاjtahada huma asaab falahu ajraan wain xakma wاjtahada faahطأ falahu ajrun muttafaqu calayhi waxaan soo helnay kitaabkii riyaad saalixiin lilimaam nawowiy raximah llahu tacaala kitaabu lmanhuuraati walmulax ayaan joognay wa can camr bni alcaas waxaa laga wariyey radia allahu canhu anahu samica rasuula allahi sal l salam nabigu maqlay yaquulu isagoo dhahayo idaa xakama alxaakimu xaakimku haddii uu xukumo ninka qaaliga ah haddii uu xukumo ama ninka caalimka ah haddii uu xugun sameeyo wax xukumo fajtahada uu dadaalo oo ijtihaadkii la faray uu ku dadaalo <clears throat> oo daaqadii tabartiisa iyo awooddiisa uu isugu geeyo xukunkaas inuu saxmo uma asaaba dabadeed uu asiibo oo xukunkii sidau ah ku keeno falahu ajraani laba ajar buu leeyahay ajru lisaabati iyo ajru lijtihaad dadaalkii ajar buu ku leeyahay asiibitaanka xaqa uu asiibayna ajaruu ku leeyahay wain xakama haddii uu xukumo wajtahada uu dadaalo fa akhda'a laakiin uu gafo falahu ajrun hal ajar buu leeyahay ajrulijtihaad buu leeyahy isaabadii baa ka maqan yaa iskale marka sifahaasna ninkii caalim oo cilmiga ayaa iskale sifadaas ayb oo isagoo haddii uu gafan hal ajar haddii u asiibano laba ajar laakiin nin awalba aan ku sifaysnayn xaakim sharciga aan ka ahayn agtiisa xaakimkan sharciga agtiisana say culimmada xadiidkan usoo daliishadeen waxaa weeyaan qofka wax xukumaya qaadiga ee shuruudihiisi ku yimid iyo muftiga qofka muftiga ah muftiga isagana xugun ayuu tuuraya marka ninkii shuruudihii iftaha laga helay iyo shuruudaha laga helay eh, xaakimnimada isagoo haddii uu dadaalo oo asiiba laba ajir haddii uu gafanaha la ajir kan laakiin aan ahalka u ahayn macnahaas oo dhan xataa haddii uu asiibo waa dambaaba isaga xataa haddii uu asiibo maxaa yeelay diinta kabdhood ma aha oo laysaga tababarto qofku wuxuuna aqoonin inuu ka joogo anaa ku ijtihaaday sax ma noqonaysa naam intuu ijtihaad sameeyo uu dhiig ku daadiyo oo uu farji ku xalaaleeyo oo uu xoole islaameed uu ku xalaaleeyo ahlna uunan u ahayn waa ku dambaaba hadduu asiibayna waa dambaaba xataa ayb imaamu shaafici sidaasoo kale laga sheegay ayb xadiidkuna mafhuumkiisu waa tusaya macnahaas ayb marka axkaamta in layska ilaaliyo amarada alle axkaamta alle in layska ilaaliyo axkaamta dadka la saarayna in layska ilaaliyo kan waa gaal kan waa mubtadic kan waa faasik kan waa mu'min kan waa munaafiq kulli waxay u baahan tahay in layska ilaaliyo oo cilmi loo yeesho ayb marka haddii la yiri laakiin culummada hadday ijtihaadaan oo ay gafaan hal ajaray leeyihiin hadday asiibaanna labo ma waxaa laga wadaa marka nin kasta oo dadaalo oo ijtihaado xaqu ku taagan yahay maya xadiidku wuxuu sheegayaa midna inuu gafayo midna inuu toosnaan karo fa asaaba iyo fa akhda la kala sheegay marka mas'ala hadday laba culamo ku doodaan midna uu yiraa waa bannaan midna oo dhaho ma banaano labadooda midaa saxan ayb xukunka alle midna waa qaldan yahay marka labadan qofba waa wada saxsan yihiin lama dhihi karo haddii laga wado waa saxsan yihiin nin walba inuu ijtihaado waa saxsantaha waa baab kale laakiin qadiyada ayuu asiibay maya hal nin unbaa asiibaya xaq ee shan qof oo iskhilaafsan aqwaal aan laysku keeni karin hadhowna la yiraahdo shantooda waa saxsan yihiin sax ma aha wacan caaishata radi allahu canha ana anabiya sala allahu alayh ali wasalama qaala nebigu waxau yihi alxumaa qandhadu min fayxi jahanama jahanamo faafkeeda ayay ka ahaatay jahanamo soo faafitaankeeda ee fa abriduuha ku qaboojiya bilmaai biyo ku qaboojiya qofka biyo inaad ku shushubtaan ood siisaan iyo yeela ayb qandhadii marka kuleylka badan ee qofka ka baxayo waa jahanamo faafitaankeeda jahanamaa kusoo neefsanayso ayb ee marka biyo ku qaboojiya muttafaqun calayhi wa canhaa radia allahu canha can inabiyi sala allahu alayh ali wasalam qaal man maata qofkii dhintay wa calayhi sawmun isagoo soon oo korkiisa yahoo soon lagu leeyahay saama canhu waxaa ka soomaya weliyuhu weligiisa ninkii dhaxli lahaa ayaa ka soomaya muttafaqun calayhi waalmukhtaaru sida la doortay buu yidhi imaamu nawowi jawaasu sowmi soonka banaanaanshihiisa waay caman laga soomo maata dhintay wacalayhi sawmunna lagu leeyahay lihada alxadiidi xadiidkan dartiisa waalmuraadu bilweliyina alqariibu weeyaan qofka isaga qaraabada la-eh u dhow waaritan kaana mid wax dhaxlay ahaayayaa ow geyra waaritin ama mid wax dhaxlaayousan ahaaninaaba xadiidkana marka wuxuu noo sheegaya qofkii dhintay isagoo soon lagu leeyahay weligiisa kasoomaayo qaraabadiisa imaamu nawowi isagu wuxuu leeyahy qaraabo wax dhaxlaysa ninka ka soomaya ha noqdo amayuusa ahaanin laakiin arrimahan oo kale maadaama arrimo qeyb a ay yihiin arrimo axkaam sharciya laga soo reebay ay yihiin sida caadada qof inuu qof u soomo wax jira ma aha sida caadada ah nin walba cibaadada asaa laga rabaa halkan laak waxaa la yidhaha laga soomo intii naska kusoo arooray marka a lagu gaabsanaa weli ayaa layidhi marka ajnabi hadduu ka soomo waxba u tarayso qof ajnabi ka ah haddii uu ka soomo waxba uma tarayso imaam alxaafid ibnu xajar fatxulbaariga macnahaasoo kale doortay ama uu ishaarayba ayb soonkaana marka noocee waay laga soomayo nadarka haddii uu nadar galo oo uu nadro inuu soomo oo isaga uu yiraa ilaahay wuxuu igu leeyay inaan toban maalmood soomo ee uu dhinto isagoon gudin deyn waa waa laga gudaa marka waa laga soomaa laakiin soonkii faradka ahay ayuu soomay ayaa ka tegay waa jirinay maalan isagoo weli dhima gudin ayuu dhintay oo jiradiibuu ku dhintay ayb ninka noocaasoo kale miskiina laga quudina maalin walba maalin walba miskiin ayaa laga quudina haddii labaatan beri ka tagtay labaatan miskiina la quudina caaisha iyo ibnu cabaas iyo sidaasay fadwo jireen oo ay u kala qaadi jireen waana madhabka alimaam axmed qaar dhahayana waa jiraa soonka farad haddii uu yahay ama waajib ha laga keeno ha ahaado soonkii ramadaan ama soon ramadaan ha ahaadaan ujeeda ama soon nadara ha ahaado oo waajibsaa ku waajiba wacan cawf bni malik bni tufayl ana caaishata radi allahu canha xudisat waxaa loo sheegay ana cabdallaahi bna zubayr cabdullahi bni zubayr radi allahu canhuma qaala inuu yidhi fii beycin beec aw cadaa-in ama siismo acdadku caaishatu caaisha ay bixisay ayaa waxa uu yidhi wallaahi baan ku dhaartay latantahiyanna way ka joogeysaa oo ka joogeysaa caaishatu caaisha caa aw amase maxay ka joogaysaa yani waxbixintan tirada badan ow amase la axjuranna waan sharayaa oo sharayaa caleyha iyada korkeeda sharid maxaa laga wadaana sharidda macnaheedu waxaa weeyaan waxaan ka joojinayaa inay maalkeeda ku tasarufto xaakim xaakimu ahaa isaga habriirtiisna waa caaisha allahu canha asmaa binta abibakara dhasha isaga marka wuxuu leeyahay caaisha wax bixinteeda aada u tira oo arkay aad wax u bixinayso oo sadaqada iyo waxyaabahaas ama beec iyo qaababkaas wax ku bixinayso tafarucaad fara badan markaasuu wuxuu is yiri lacagtii baaba ka dhammaanaysaba hadday saan wax u bixiso markaasuu wuxuu yidhi waa tasarufkan ka mancinaya oo ka celinaya ama way ka haree waxaas saasaa caaisho loo sheegay qaalad waxa ay tiri ahuwa isagu qaala haadaa kan miyuu yiri waxaan warkaan isaga miyaa yiri qaaluu waxay yidhahdeen nacam haa qaalad waxa ay tiri huwa lilaahi calaya huwa isagu lilaahi alla wuxuu igu leeyahay calaya aniga korkeyga nadru nadar allaa ukallima bna zubayr inaanan la hadlin abadan weligey sidaa ma yidhi haa cabdullaahi bni zubayr ilaahay wuxuu igu leeyahay inaanan la hadlinay tiri fastashfaca bnu zubayr ilayha fastashfaca waa erga dalbay ibnu zubayr cabdullahi bni zubayr ilayha caaisha xaggeeda ayuu u erga dalbaday xiina markii daalat alhijratu hijradii caaisha ay ka hijrootay markay ku dheeraatay dadbu wuxuu yii war haleygala hadlo yii caaisha dadu dirsaday waa ergada faqaalad waxa ay tiri laa maya wallaahi baan ku dhaartay laa ushaficu fiihi abadan weligay ergadiisa ka aqbali maayo walaa ataxanasu mana dhaar furayo ilaa nadrii nadarkaygana ku dhaar furi maayo falamaa qaala daalika arrinkaa markuu ku dheeraaday cala bni zubayr ibni zubayr oo ku dheeraaday kallama almiswar bna makhramata ayuu la hadlay iyo cabdaraxmaan bna alswad ayuu la ibni yaquus wa qaala lahumaa wuxuu ku yidhi anshudukumaa allaha ilaahay baan idinku dhaarinayaa anshudukumaa allaha allahna waa kugu exeysmaysaa bilaahina waa la gelin karaaba lamaa adkhaltumaani yani waad ii gelinaysaan la adkhaltumaanii waa ii gelinaysaan calaa caaishata caaisha ayaa ii gelinaysaan ilaah idinku dhaariyey fa inahaa iyadu laa yaxilu laha uma xalaalaha an tandira inay nadarto qadiicatii aniga goyntayda xaq uma leeyiin inay goyntayda ay nadar ku gasho ayb waaya maxaa yeele habaryaday u tahay waa qaraabana waa yihiin islaamnimadiina waxaa weya makisaasnabay ahmo saas waxyaabahaas ka wada yani fa aqbala bihi lmiswaru oo cabdiraxmaan ayaa lasoo qaabilay oo lasoo jeestay xataa ista-danaa intay labada ninba soo ootay ayaa lasoo socdeen xataa ista-danaa intay ka idin qaateen calaa caaishata ishata caa-ishay idinka qaateen inay soo galaan faqaala waxay yidhaahdeen assalaamu calayka waraxmat ullaahi wabarakaatuhu an nadkhulu ma soo gelaynaa qaalad caaishatu ishatu tiri udkhuluu soo gala qaaluu waxay yidhaahdeen kullunaa dhammaanteen ma soo galnaa ibnu zubeyrna waa la socdaye qaalad waxaay tiri nacam haa udkhuluu kullukum dhammaantiin soo gala walaa taclamu mana oga iyada ana macahumaa inuu la jirkooda yahay ibna zubayri cabdullahi bni zubayr falamaa dakhaluu markay soo galeen saddexdoodii dakhala ibnu zubayr ibnu zubayr wuxuu dhexgalay alxijaaba caaisha marka xijaabay dhigatay ibnu zubayr xijaabkiibuu taraaray oo galayba ilaa bareertiisu aayah factanaqa waa yacni luquntii ayuu ka qabsaday ayb hab ayuu siiyey caaishata caaisha ayuu hab siiyey radia allahu canha wadafiqa wuxuu gudagalay yunaashiduha inuu dhaarinaayo wayabkii uu oynayo wadafiqa wuxuu galay almiswaru miswar iyo cabduraxmaanna waxay galeen yunaashidaaniha inay dhaarinayaan iyagana xijaabka gadaashiisa ilaa kalamathu inay la hadasho un waqabilad minhu ayna aqbasho wayaquulaani waxay dhahayaan ina anabiya sala allahu calayh waali wasalam nebigu nahaa wuu reebay camaa <clears throat> qad calimti waxaad ogaatay caaishoy oo min alhijrati hijra ah waa reebay nebiga walaa yaxilu limuslimin muslim uma xalaal ahan an yahjura inuu ka tago akhaahu walaalkii fawqa halaati layaalin saddex habeen wax ka badan falamaa akharuu markay ku badiyeen calaa caaishata caaisha korkeeda min atadkirati waanadi iyo wataxriiji iyo yacni dhibgelin oo ay u dhibgeliyeen yani inay la hadashay ibnu zubayr dafiqad waxay gudagashay tudakiruhumaa inay waaninayso watabki ay oynayso iyaduna wataquulu ay dhahayso inii nadartu anigu waa nadray wanadru shadiidu nadarkuna waa adagyahay falam yazaalaa bihaa kama aynan zuulin xataa kallamat ibna zubayr kama aynan tegin ilaa ibni zubayr ay la hadashay wa actaqad fii nadrihaa nadarkeedana waxay ku xoraysay daalika kaagaas ah arbaciina raqabatan afartan addoon bay ku xoraysay hal unbaa laga rabay laakiin arbiciinay xoraysay wa kaanat tadkuru nadrahaa nadarkeeda ayay sheegaysay bacda daalika intaa kadib fatabkii waa oynaysay xataa tabulla intuu ka qooyay dumuucuhaa ilinteeda khimaarahaa khimaarkeeda u ka qooyo yani marada marada ee madaxa ay ku duuban tahay rawaahu lbukhaariyu baa weriyey xadiidkan marka maxaa laga qaadanaya qofka haddii nadar uu ku galo wax sidaanoo kale ah inaan hebel la hadlaynin iyo ama shay mubaax iska aho bannaan awalba ayuu nadar ku galay waxyaabahaasoo kale dhan qofka nadarka inuu ka baxo kafaara gud dhaar ah oo la yimaadana dhaarta kafaara gudkeedao kale la imaanayaa oo waa maxayna addoon in la xoreeyo ama toban miskiin la quudiyo ama toban miskiin dhar la siiyo inta haddii la waayana waxaa la sameynayaa markaas eh, intaas markii la waayo saddex maalmooda la soomi dadkii hore sida haddii loo waaniyo waxa ay ku jiraan walaaga jireen yani liquwati diinihi wacan cuqbata bni caamirin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama kharaja ilaa qatla uxudin dadkii uxud lagu dilay ayuu u baxay nabiga fasallaa calayhim waa ku tukaday ama waa u duceeyey bacda amaani siniina sideed sano ka bacdi dadkii uxud lagu dilay ayaa sideed sano kabacdi nabiga qubuurahoodu booqday ayb madiine unbay dhinac uga yaalaan kalmuwadici sidii wax sagootinaayo lil axyaai kuwii noolaa iwal amwaatiba markii nebiga uu dhimo rabay uxud sanadkii labaaday dhacday yani aakhiradii ama sanadkii labaaday dhacday aakhirkian meelaha sanadii labaaday dhacday sideed sano kabacdi meeqaan la joogaa marka toban sano sanadkii tobnaad nabigana awaa-ishii sanadkii koo iyo tobnaad waa dhintay oo waa la oofsaday rasuulka sala allahu caleyh ali wasalam marka meeshaa maxaa ka garanaysaa sideed sano kabacdi oo nebigu dhimashadiisu soo dhawaatay ayuu qubuurtii wuxuu tegay dadkii uxud ku dhintay ayuu aaday markaas si uu markaa ugu soo duceeyo fasallaa calayhim riwaayadasallaa calayhim waa ku tukaday maa laga wadaa salaatljanaazana qaar culamada kamida saas u fahmaa jira laakiin fasallaa calayhim waa u duceeyey waa hadda macnaheeda waa usoo duceeyey intuu ziyaartay oo booqday ay usoo duceeyen ayb kalmuwadici lil axyaai walamwaadna maxaa laga wadaa dadkii noolaa waaba la gartay wuxuu ku sagootinaa waaba la joogaa kuwii dhintayna waa kuwaana qabrigoodii buu tegayaan ee nebiga markuu dhinto kabacdi xataa waa noolyahay sow lama dhihin alambiyaa axyaaun fii qubuurihim sow lama dhihin haa laakiin noloshaas iyo tan waa kala duwan yihiin ee isagoo hadda midaan uu ka sagootayna tii adduunyada way oo intuu kor yimaado oo uu inta salaamo oo u ducey jiray iyo waxyaabahaas waa midii adduunyada ahayd amaa markuu dhinto kabacdi caalamulbarsaquu galayaa caalamulbarsaqna waa ka duwan yahay caalamudunya adduunyada caalamkeeda waa ka duwan yahay ibnu xajar saasuu leeyahay fatxiga yani akhbaarta uxud iyo marku ka hadlayo juska toddobaad kitaabu lmaqaazi ayb uma alaca ila mimbarkiiba mimbarkiibuu fuulay faqaala waxa uu yihi innii anigu beyna aydiikum idinka hortiina faradun ceelalya ayaan ahay ceelalya waxaa layidhaha dadka sii horeeyo oo meesha la degaayo iyo sii xaarxaara oo sii habeeya waa idinka sii horeeya oo ceelal ayaan idiin ahay wa ana aniguna shahiidun mid marqaati kacayaan ah calaykum korkiina waina mawcidakum ballankiinuna alxawdu weyaan meeshan ku ballamayno xawdkayga waayuu leeyay nabi sal sl darka wa inii aniguna la anduru ilayhi waan fiirinayaa min maqaami hada maqaam booskaygan kan ah alaa hooy wa inii anigu lastu maahi akshaa calaykum korkiina inaad idinkaga cabsanayo an tushrikuu inaad shirki fashaan an idinkaga cabsan maayo inaad shirki la timaadaan yaa waay dadkuu nabiga la hadlaayo markaa asxaabtiisii rasuulku wuxuu leeyay asxaabtayda haddaad tihiin inaad shirki ku dhacdaan idinkaga baqi maayo laakiin ummadda inteeda kalema looga cabsadaa misame waa looga cabsadaa ina akwafa maa akhaafu calaykum ashirku lasqara soo aroortay waxaan idinkaga cabsi badana waa shirkiga yar shirkiga yar soo shirki maaha waxaa kaloo soo aroortay rasuulku inuu tilmaamay saacadda qiyaamaha ma dhacayso yii ilaa dadku ay asnaamtii ay caabudi jireenba ay caabudaan dulkhalasa iyo xataa tadariba alyaatu nisaai dowsin calaa dilkhalasa y xadiis muslim ku sugan saxiix muslim qiyaamuhu ma dhacaayo ilaa naagaha reer dows ay u safraan sanamkii dulkhalasa la dhihi jiray lahaa jireen ayb laatay cuso sidoo kalea soo noqonaya waa la caabudaya waxaasoo dhanna jahli ay dadka tawxiidka uga sugnaanayaana keenaya ayb haddii marka qofka uu yirahdo waa kan nebigu sooma dhahayo inay shirki idinkaga baqi maayo ee kuwaas asxaabtiisu ku dhahayo laakiin markay asxaabtiisa dhammaadaan dadka ka dambeeya inuu ka dhici karo waa ka bal xayaatadii rasuulka ayayba dhacdayba wax shirki u eg dadka gabal ay ku dhaceen nebiga uu ka celiyey hadduusan isaga ahaynna ilaahay kabacdi halis ay ku geli lahaayeen nimankii yiri geed noo sameey aan barakaysanno seefaha aan suranno sida daatu anwaad ay mushrikiinta ulahaa jireen waakii kii nabiga yiri inaha sunan latatabicunna sanana man kaana qablakum shibran bishibrin wa diraacan bidiraacin xataa low dakhaluu juxra dabin tabictum inaha sunan qultum kamaa qaalat banuu israaiila limuusa ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha sidaasaa dhahdeen buu yii ir marka warka sida uu kululyahay waayahay walaakin akhshaa calaykum waxaan idinkaga baqayaa buu yidhi addunyaa adduunyo an tanaafasuuha inaad ku tartantaan adduunyadaas qaala waxau yidhi fa kaanat aakhira nadratin fiirintii ugu dambeysay bay ahayd nadartuhaa aan fiiriye ilaa rasuulillahi sala allahu calayh ali wasalam saxaabigan cuqbat bnu caamir wuxuu leeyahay aragtidii iigu dambayso nebiga aan arkay bay ahaeday kadib waaba dhintay buu ka wada biabi huwa wa ummihi sala allahu calayhi waaalih wasalam ayb muttafaqun calayhi wafii riwaayatin walaakinii akhshaa calaykum addunyaa adduunya ayaan idinkaga cabsanaya an tanaafasuu fiiha inaad ku tartantaan marka adduunyada hadduu nabiga saxaabadiisiio naga diin badnayd uga cabsaday annaga inteen joognaa markaayb adduunyada marka cudurdaar ma u noqonaysaa qofku ma noqonaysa cudurdaar adduunye ayb adduunyada inaad waxa adiga lagu abuuray oo cibaadada lagugu farad yeela waxaa weeyaan adduunye aada jeceshahay oo aad arkaysid inaa ilaahay dartii uga tegtay takliifkii baa meesha ka baxay haddii nin walbaa leeraa adduunye looga cudur daaro ayb wataqtatilu aa ku dagaalantaan weliba adduunyadii fatahliku aada halaagsantaan kamaa halaaka sida u halaagsamay man kaana qablakum dadka idinka idinka horreeyey qaala cuqbatu waxa uu yidhi fakaana aakhira maa shaykii ugu dambeeyey ayuu ahaa raaytu aan arkay rasuul allahi sala allahu alayh ali wasalam doontana fakaana fakaana aakhira maa buu ahaa ra aan arkay rasuul allahi sala allahu alayh ali wasalam calal mimbari mimbarka korkiisa aan ku arkay oo fii riwaayatin qaala waxauu yihi innii anigu faradun lakum ceelalyaan idin ahay waana aniguna shahiidun calaykum ku idinku marqaati kacayaan ahay oo innii wallaahi baan ku dhaartay la anduru waan eegayaa ilaa xawdii xawdkayga alaana haddaan bu u jeedaa buuyiri xawdka waa darka darka biyo ayaa ugu jira markaas ummadiisa ka waraabina oo biyahaas markaa ninkii hal mar ka cabo mar dambe ma oomayo calaamadna waxay u tahay khayr iyo wanaag haddii xawdka nebiga aad biyo iyo cabid aad ka hesho ilaahan weydiisanayna wainii ucdiitu waxaa la isiiyey mafaatiixa khasaain alardi dhulka kaydadkiisii furayaalkoodii aw mafaatiixa alardi dhulka furayaalkeedii baa la isiiyey wainii wallaahi baan ku dhaartay maa akhaafu calaykum korkiina ugaga baqi maayo an tushrikuu bacdii gadaashay inaad shirki la timaadaan walaakin akhaafu waan baqayaa calaykum idinka korkiina an tanaafasuu fiiha inaad ku tartantaan adduunyadii fiiha fi dunya wlmuraadu bisalaatina calaa qatla uxudin salaadoodana adducaau lahu waa duceyn uu u duceeye la salaatu lmacruufatu salaada janaazadii la yaqaana maaha aha wacan abi zaydin camri bni akhtab alansaariyi radia allahu canhu qaal salaa binaa rasuululahi sala allahu alayh ali wasalam nabigaana tujiyey alfajra buuna tujiyey salaadii subax wasacida almimbara mimbarkiibuu fuulay fakhababanaa waanoo qudbeeyey xataa xadarat iduhra ilaa duhurkii laga gaa-ay soo xaadirtay bal fiir adkaysigooda asxaabta salaadii subax wuu tukaday mimbarkuu koray waa qudbeeyey ilaa duhurkii laga gaaray fanasala waa degay fasallaa waa tukaday uma sacida almimbar haddana mimbarkii buu fuulay fakhadaba waa qudbeeyey xataa xadarat alcasru ilaa casirkii ay soo xaadirtay uma nasala waa degay fasallaa waa tukaday uma sacida almimbara buu fuulay xataa garabat ishamsu intay qoraxdii ka dhacday fa akhbaranaa wuu noo sheegay nabiga maa kaana wixii hore u jiray ahaa iyo wamaa wax huwa isaguba kaa-inun ahaan doono ahaanay fa aclamunaa keena noogu cilmiga badan axfadunaa weeyaan ka noogu ogaal badan arrimahaas maanta axfadunaa kii noogu xifdiga badnaa maalinkaas ninkii noogu xasuusasha iyo xifdi badnaabaa noogu cilmi badan buu yii rawaahu muslimun yacni wax allaale wixii diintooda ku saabsanaa oo dhan baa nebigu u sharxay u sheegay iyo waxa fitan iyo qalaaqil iyo dhibaato imaanaya o dhan oo diintooda marka calaaqa la yeelanayo calaaqadaas mid salbi ha noqota mid iijaabi ha noqoto wacan caaishata radia allahu canha qaalad waxa ay tiri qaala nabiyu sal allahu alayh ali wasalam nebigu waxauu yihi man nadara qofkii nadaro an yutiica allaha inuu alla adeeco falyutiichu ha adeeco waman nadara qofkii nadaro an yacsiya allaha inuu alla caasiyo falaa yacsihi yownan caasinin ninkii nadar galo oo shay daaca a nadar ku gala hala imaado daacada ninkii shay cisyaan oo ku jiro alla caasin ay ku sugan tahayna oo macsi shay ah nadar ku galana yownan caasinin oo ha ka tago nadarkaas iska dhaafo rawaahu lbukhaariy wacan ummi shariikin radia allahu canha ana rasuul allahi sal ly salam amarahaa wuxuu amray biqatli lwsaaqi goodaadada dilisteeda ayuu amray wa qaala waxa uuna yidhi kaana yanfuku calaa ibraahima ibraahim korkiisa ayuu dabka ku afuufaayey muttafaqun caleyh ibraahim nabiyullahi ibraahim marka dabka lagu tuuray iyada way afuufaysa dabka si u aad ugu huro waa marka bahal cadow ah waayo muttafaqu calayhi wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nabigu waxau yihi man qatala qofkii dilay wasaqatan goodaado fii awali darbatin dhufasho midda ugu horeyso ku dilo falahu kadaa wakadaa xasanatan intaa iyo intaa buu leeyahay oo xasana ah waman qatalahaa qofkii dilo fi darbati thaaniyati dhufashada labaad ku dilo falahu kadaa wakadaa buu leeyahay xasanatan ah oo duuna al uulaa xasanadaasoo duuna uulaa tii hore ka yar wain qatalahaa haddii uu dilo fi darbati thaalitati dhufashada saddexaad garaacista saddexaad hadduu ku dilo falahu kadaa wakadaa xasanatan buu leeyahay wa fii riwaayatin man qatala qofkii dilay wasaqan goodaado qofkii dilo fii awali darbatin ku dilo dhufasho tan ugu horeyso garaacis midda ugu horeyso kutiba lahu mi-atu xasanatin boqol xasana loo dhigaa wa fi thaaniyatina duuna daalika waa mid intaa ka yar wafi haaliati ninkii ku dila tan saddexaadna duuna dalika intaa ka rawaahu muslimun qaala ahluluqati ahlu luqada <clears throat> waxay dhaheen alwasaqu wasaqu alcidaamu kuwa waaweyn weeyaan oo min saami abrasa saami abras waxaa laga wadaa waxaan u eg eh, bahashaan eh, ilweynta waxyaabaha u eg goodaadada marka ilweyntay shabahda ilweynta teeda waaweyn waay marka saasuu leeyahay waa macruuf waxbay dhibtaa ee ilweyntan iyada guryaha joogjoogta iyo ma aha wax laga hadlayn midda marka wax dhibtay middaan wax dhibin xadiid abu daawuudka iyo ku sugan waxay leedahay waxaa lagu kala garan karaa midda islaalaabto middaan ma aha la faro in la dilo midda islaalaabto oo sayn ay laabto iyo madax ay laalaabto iyo leh oo idan isku laalaabmayso taas ma aha ee wasaqu isagu badanaa waa weyn yahay madax weynuu leeyahay mana islaalaaba badanaa sayntiisuna sayn dheer oo laalaabmaysa ma aha waa mid taagan sidaasna waa lagu sheegay wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam marka xayawaanaadka wax dhibo in la dili karo ayay tuseen wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuul allahi sala allahu alayh ali wasalam qaala nabigu waxau yihi qaala rajulu ninbaa waxau yihi la atasadaqanna walee sadaqaystay oo sadaqaystay bisadaqatin sadaqo fakharaja bisadaqatihi sadaqadiisii ayuu la soo baxay fa wadacahaa wuxuu dhigay fii yadi saariqin tug gacantiis ayuu geliyey sadaqadii sma oga fa asbaxuu way waa bariisteen dadkii yataxadatuuna iyagoo sheekaysanaya tusudiqa waxaa lagu sadaqaystay ay leeyihiin calaa saariqin tug a ah maanta lagu sadaqaystay fa qaala waxau yihi allaahuma yaa allahu allow laka alxamdu adaa ammaan leh la atasadaqana sadaqaystay bisadaqatin sadaqo fakharaja bisadaqatihi ayuu la baxay fawadacahaa fii yadi zaaniyatin naag zaaniyada ayuu gacanta ugu shugay isaga waxaas ma ka warqaba ma oga fa way waabariisteen yataxadasuuna dadka iyagoo sheekaysanayaan maxay ku sheekaysanayaan tusaddiqa alleylata cawadan waxaa lagu sadaqaysta calaa zaaniyatin zaaniyad faqaala waxau yihi allaahuma laka alxamdu ilaahu adaa ammaan leh calaa zaaniyatin zaaniyad korkeed inaan wax ku sadaqaysta adaa ammaan ku leh la atasadaqana bisadaqatin faqaraja bisadaqatihi ayuu la soo baxay fawadacahaa fii yadi qaniyin nin xoolo badan gacantiisuu geliyey fa asbaxuu dadkii way waa badiisteen yataxadatuuna iyagoo sheekaysanaya oo maxay leeyihiin tusadiqa calaa qaniyin nin wax haystaa maanta wax loogu daray wixiisi lagu sadaqaysa faqaala waxau yihi allahuma yaa allahu allow laka alxamdu ammaan baa kuu sugnaatay calaa saariqin wacalaa zaaniyatin wacalaa qaniyin fa utiya faqiila lahu waa loo yimid marka ninkii riyo iyo wax noocaas oo kale faqiila lahu waxaa lagu yiri amaa sadaqatuka sadaqadaada calaa saariqin calaa saariqin tuug calaa saariqin tuug aada kusowax ku sadaqaysatay ayb sadaqadaadii aad tuug ku sadaqaysatay falacallahu wuxuu mudan yahay oo laga yaaba an yastacifa inuu dhowrsado can sariqatihi tugnimadiis uu ka dhowrsado oo is yiraahdo hore waxbaa lagu siiyey niyo tugnimada iska dhaaf mar dambe waama zaaniyatu zaaniyadii falacallaha waxay mudan mudantaha tastacifu inay dhowrsanaan dalabto oo ay dhowrsanaato can zinaha ay ka dhowrsanaato waxaan markii la siiyey inay is tiraa war zinadan iyo waxaanba iska dhaaf waama alghaniyu falacalahu yactabiru inuu ku cibro qaataa la arkaa fa yunfiqa ou bixiyo markaa mima aataahu llah ilaahay wuxuu siiyey markaa inuu wax ka bixiyo adba waxaa lagu siiyey war waxaan adiga aada hayso wax ka bixi inuu is oo saa ku cibro qaato rawaahu lbukhaariyu bilafdihi wamuslimun bimacnaahu ayuu wariyey wacanhu qaala kunaa maca rasuulilahi sala allahu alayh waali wasalam nabiga maciisaan ahayn fii dacwatin yeeris naloo yeeray meel martiqaad fa rufica ilayhi diraacu dhudhunkii ayaa loo soo koryeelay rufica ileyhi waxaa loo soo kor yeelana adiraacu garab hilib garab ari ayaa loo keenay wa kaanad waxay ahayd garabkuna tucjibuhu inay yaab gelinayso oo u jeclaa rasuulka sal l slam hilibka garabka ah fa nahasa minhaa wou goostay nebi ilkaha ayuu ku goostay nahsatan halmar goosasho wa qaala waxa uu yihi ana sayidu ana sayidu nnaasi dadka sayidkoodii baan ahay kii ugu mudnaa ayaan ahay dadka yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha hal tadruuna ma garanaysaan mima daaka kaagaasi wuxuu ku ahaaday yajmacu llaahu ilaahay wuxuu jamcinaya alawaliina kuwii hore iyo alaakhiriina kuwa dambe fii saciidin waaxidin hal bannaan meel gegi ah bannaan hal ah ayuu ku jamcinayaa dadkii fa yubsiruhum waxaa arkaya annaadiru midka fiirinayo wayusmicuhum yusmicuhum uu maqashiinaya addaaci midka u yeerayana watadnuu minhum waxaa usoo dhowaanaysa ashamsu qoraxdiibaa usoo dhowaanayso waa aakhir fayabluqu nnaasu dadku waxay gaarayaan waxaa gaarayo min alami murugtii fayabluqu nnaasu dadku waxay gaarayaan min alqami murugta darteed walkarbi iyo kurbada darteed maa ayay gaarayaan laa yutiiquuna aynan awoodaynin walaa yaxtamiluuna aysan qaadi karin fayaquulu nnaasu dadkii waxay dhahayaan alaa tarawna ma ujeedaan miyaa ilaa maa antum fiihi waxa aa ku sugan tihiin ilaa maa miyaydnan ujeedin balaqakum idin gaaray alaa tanduruuna miyaydnan fiirinaynin man yashfacu lakum qof idiin shafeeco idiin ergeeyo ilaa rabbikum rabbigiin idinkaga shafeeco maalinkaas hadal ku dhaco male oo hadli karo rususha ilaahay maaha markaa waxay leeyihin dadkii baa isla hadlaya iyay dhexdooda alla la hadli kara ma laha war miyaydnan ujeedin dhibaatada aan ku jirno aa ku jirtaan kaca oo raadiya qof ilaahay idinkala hadlo oo idiin ergeeyo idiin shafeeco fayaquulu bacdu nnaasi dadkii qaarkood waxay dhahayaan libacdin qaarka kale ay ku dhahayaan abuukum aadamu aabihin aadam waay kaa idiin shafeeci karo fayaatuunahu aadam bay u imaanayaan waa noolyihiin hadda dadka markaas uga ogowhay markaan istiqaasada ee laga raadinayo waa maray nool yihiinoo alla noola hadla la leeyahay qiyaamaa la joogaa la wada nool yahay xayaataa dadka ku jirta loogama qiyaas qaadan karo marka qof qabri ku jira oo kale sida nebi aadam oo kale iyo nebi maxamed iyo lagu sameynay lagu sameynaya waa la baryaya ma la dhihi kara midaasi marka waxay noqonaysaa iyadu shirki ayb fayatuunahu aadam bay u imaanayaan dadkii fayaquuluuna waxay dhahayaan yaa aadamu aadamow anta adiga abulbashari baa tahay basharka aabihiisaa tahay adaa dadkao dhan dhalay khalaqaka allaahu ilaahay wou ku abuuray biyadihi gacantiisu kugu sameeyey uu kugu abuuray wax dadka kale aan saas laga dhigin dadka kale ilaahay qudradiisuu ku abuuray aadam laakiin alla gacantiisu ku sameeyey wanafaka fiika wuxuu kugu afuufa min ruuxihi ruuxdiisii isagu ou lahaa ou abuuray ruuxdii alla ou abuurtay oo isaga ou lahaa ayaa aadam aadam u markaa geliyay aadam allow ruux la wadaagaa lagama wadaag iska jirnaa wa amara almalaa-ikata malaa amray fasajaduu laka way ku sujuudeen malaaigtii marka wa askanaka aljannata jannadiibuu ku askumiyey uu ku dejiyey intaas adiga lagu siiyey alaa tashfacu lanaa miyaadan noo ergeyneynin ilaa rabbika rabbiga intikaa miyaadan noogu ergeyneynin alaa taraa miyaadan ujeedin maa naxnu fiihi waxaan anagu ku sugannahay iyo wamaa balagnaa wixiina gaaray iyo wamaa balagnaa waxaan gaarnay damiir rafco mutaxarik waa balagnaa alaleeyahay annaga aan gaarnay naadu waa faacil fa qaala waxa uu yidhi markaa ina rabbii rabbigay qadiba wuu carooday adaban cara ayuu carooday lam yaqdab uusan caroonin qablahu horti milahu isagoo kale walaa yaqdabu mana caroonayo bacdahu taa kadib milahu iyadoo kale ilaahay marka wuu carooday buu yiri hadda ka hor caro mid lamida aanu caroonin haddana uusa carood doonin wainahu nahaani marka muxuu u carooday alle wainahu nahaani wuxuu iga reebay isagu cani shajarati geedii facasaytu waan caasiye rabbi markaa casa aadamu rabahu faqawaa baaba qur-aanka uu leeyahay waan caasiyey buu yiri marka yahay nafsi nafsi nafsi nafsadeeda nafsadeeda nafsadeeda ulateyda un maanta allah ay baxsho idhabuu taga ilaa hayrii heyrkay aada idhabuu ilaa nuuxi nuuxu taga buu leeyahay fayatuuna nuuxa nuux bay u imaanayaan fayaquuluuna waxay dhahayaan yaa nuuxu nuuxow anta awalu rusuli rusul la diray oo dadka loo diray kii ugu horreeya tahay ilaa ahlil ardi dhulka dadkiisa loo diray waqad samaaka allaahu ilaahayna wuxuu kugu magacaabay cabdan shakuuran duriyata man xamalnaa maca nuux inahu kaana cabdan shakuura addoon shukrin badana ilaahay kugu tilmaamay alaa taraa miyaadan ujeedin ilaa maa naxnu fiihi waxa anaga dhexdiisa aan nahay alaa taraa miyaadan u jeedin ilaa maa balaqnaa waxa aan gaarnay alaa tashfacu lanaa miyaadan noo ergeynaynin ilaa rabbika rabbiga miyaadan erga nooga noqonaynin fayaquulu wuxuu dhahayaa ina rabbii qadiba alyowma rabbigay maanta wuxuu carooday qadaban caro lam yaqdab qablahu isagoo kale ah, lam yaqdab uunan caroonin qablahu horteed milahu iyadoo kale walan yaqdaba mana caroon doono bacdahu kanka bacdi caradan kadib milahu iyadoo kalena ma caroon doono wainahu qad kaanat lii aniga waxaa ii sugnaatay dacwatun alla bari dacawtu biha aan ku habaaray calaa qowmi qowmkayga aan ku habaaray nafsi nafsi nafsi dadkaygaan habaaray uu leeyahay aniga waqaala nuuxun rabbi laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaaran inaka in tadarhum yudiluu cibaadaka walaa yaliduu ilaa faajiran kafaaran qowmkiisiibuu habaar korkooda uu yeelay nafsii nafsii nafsii buu idhabuu ilaa hayrii u taga heyrkii aada idhabuu ilaa ibraahiim nabiyullahi ibraahim u taga fayatuuna ibraahiima bay u imaanayaan fayaquuluuna waxay dhahayaan yaa ibraahiimu ibraahimow anta nabiyullaahi baa tahay ilaahay nebigiisii baa tahay adiga wa khaliiluhu wadaygiisii baa tahay min ahli lardi dadka dhulka ah ishfac lanaa noo ergey ilaa rabbika rabbigaa nooga ergey alaa taraa miyaadan u jeedin ilaa maa naxnu fiihi waxa aan nahay oon ku sugannahay fayaquulu lahum wuxuu ku dhahayaa ina rabbii rabbigay qad qadiba alyowma maanta waa carooday qadaban caro lam yaqdab qablahu iyadoo kale uunan caroonin milahu qabla horteed aanu caroonin milahu iyadoo kale walan yaqdaba mana caroon doono bacdahu caradan gadaasheeda milahu iyadoo kale wa inii kuntu waxaan ahaa kadabtu inaan been sheegay halaatha kadabaatin saddex beenood nafsi nafsi nafsi ma fasirin saddexda been waa tabaysi been lama dhaho nacam been ma aha waa iska tabaysi xeeladee waa tabayste waana u banaanayd markaas saddexda marna waxay ahayd mar uu rabay inuu asnaamtan intuu ka baabi-iyo gaalada oo uu markaas yacnii inayna waxba tari karin si uu u tuso iyagoo marka sii socdo ay waxay yidhahdeen kaalena raac ilaahyadeenii iyo waxaani maalin ciiday u ahayd ayaga waxaasna inuu raaco ma sameynayo nabiyullahi ibraahim ciid gaalaad kama qeybgalayo markaasuu wuxuu yidhi fa nadara nadratan fi nujuumi faqaala inii saqiim waa jiranay mana jiranayo marka inii saqiim wuxuu ka wadaa isaga waxaad samaynaysaan aniga waa ka jirana jiray ugu haysaa ficilkiina markaan arko qalbiga iyo ayaan ka xanuunsanaya waana sax ta kalena waxay ahayd markii ninkii boqorka jabbaarka ahaa oo naagtiisii oo u yeeray wuxuuna samayn jiray dad naagaha sidaasoo kale ah haddii yacni ay la socdaan walaalkeed iyo kale hadduu la socdo waa dhaafaa haddii ninkeeda iyo uu la socdana waa ka xoogaya lakiin marka uu damcay inuu markaa gacanta usoo taagay gacanta ay ka qallashay haddana mar la daayey marka inuu usoo taagay uu damcay wax ka qallashay saas markii dambe waa kii addoonti haajara soo siiyey oo yidhi addoontana qaado nabiyullaahi ibraahim markaas wuxuu yidhi haddii ay ku yiraahdaan ninkan kula socdaa muxuu yahay walaalkay waadheh waana saxoo muslimnimaday walaal ahaayeen inama almu'minuuna ikhwatun soo lama dhehna taasuu ujeeday marka ayb mar kalena maxay ahayd yaa jijabiye asnaamtan markii la yiri muxuu yii <clears throat> fajacalahum judaadan ilaa kabiiran lahum lacalahum ilayhi yarjicuun markay yidhahdeen qaaluu man facala hada biaalihatina ya ibraahim qaala bal facalahu kabiiruhum hada fasaluuhum in kaanuu yantiquun sadexdaas <clears throat> idhabuu ilaa rkeyrkii aada idhabuu ilaa muusa muuse u taga fayatuuna muusa bay u imaanayaan fayaquuluuna waxay dhahayeen yaa muusa muuse anta rasuulullaahi baa tahay fadalaka allaahu ilaahay baa ku dheeraad siiyey birisaalaatihi buu kugu fadilay wabikalaamihi buu kugu fadilay inuu kula hadlay ilaahay cala nnaasi dadka korkooda uu kaaga fadilay qaala yaa muusa ini istafaytuka cala annaasi birisaalaatihi wabikalaamihi bikalaamihi ishfac lanaa noo ergey ilaa rabbika rabbigaa nooga ergey amaa taraa miyaadan u jeedin ilaa maa naxnu fiihi fayaquulu wuxuu dhahayaa ina rabbii rabbigay qad qadiba alyowma maanta wou carooday qadaban caro lam yaqdab qablahu hortiis ounan caroonin midlahu iyadoo kale walan yaqdaba bacdahu gadaasheedna ounan caroon doonin midlahu iyadoo kale wa inii qad qataltu waxaan dilay nafsan naf lam uumar biqatlihaa dilkeeda aan lay farin goorma aheyd markuu arkay ninkii reer bani israa'iil oo la ciqaabayo oo la dhibaayo oo uu dhibaayo nin qibdi ah reer fircawn ah kii reer bani israaiil ou yiri marka war ii gargaar muuse waa lay haystaa marka nabiyullaahi muusa min baabi unsur akhaaka daaliman ow madluuman war halka u gargaaraley haduu gardaran yahay haddii laga gardaran yahay haddii marka uu gardaran yahay gardarada ka celi waay <coughs> haddii laga gardaran yahana u hiili waay waa laga gar darnaa marka ninka reer bani israaiil wadakla lmadiinata calaa xiini gaflati min ahliha fawajada fiiha rajulayni yaqtatilaani hada min shiicatihi wahada min caduwihi fastaqahu ladii min shiicatihi cala ladii min caduwihi muxuu sameeyey marka muusana fawakazahu muusa waa feeray ninka feer buu ku dhuftay faqadaa caleyhi waaba uga takhalusay waa dhintay ninka taasuu sheegay waa kii marka yihi qaala rabbi bimaa ancamta calaya falan akuuna dahiiran lilmujrimiin iyo qaala rabbi inii dalamtu nafsii faqfir lii iyo dambi dhaaf <clears throat> waa loo dembi dhaafa marka tiibaa utun ku haysa marka nafsii nafsii nafsii buu dhahay idhabuu ilaa hayrii idhabuu ilaa ciisa ciise u taga uu fayatuuna ciisa bay u imaanayaan fayaquuluuna waxay dhahayaan yaa ciisa ciisa anta rasuulullahi baa tahay wa kelimatuhu baa tahay <clears throat> ilaahay kelmadiisii baad ku samaysantay waa ee kun ahayd ee kelmad alle maaha nabi ciise kelmadda alle makhluuq maaha waa tilmaan ilaahay Eh, isaga marka waxaa laga wadaa wa kelimatuhu kelmadii ilaahay yiri ee kun ahayd baa adig ku samaysantay ayb alqaaha ou rida ilaa maryama maryam intii ka ah wa ruuxun ruux minhu xaggiisa ka ahaatay baa tahayo yacni ruux ilaahay abuuray oo uu sameeyey yaa adiga lagugu abuuray oo aabba la-aan ah eed ku dhalatay markaas nacam idan wax aabbaa lahayn hooyo keligeeda ku dhashay oo wax eh, eh, lab ah oo calaaqa la yeeshay aanu jirin wakallamta marka sahara lahu maa fi samawati fi lardi jamiica minhu oo kale minhudan maaha tabciidiya oo ilaahay qayb kamida ah waa nabi ciise wax jira ma aha <clears throat> nasaarada iyo kirishtaanku ay ku andacoodaan wakallamta annaasa dadkii baad la hadashay filmahdi dharabtii baa kula hadashay ishfac lanaa noo ergey ilaa rabbika rabbigaa nooga ergey alaa taraa miyaadan ujeedin ilaa maa naxnu fiihi fayaquulu ciisa wuxuu dhahayaa ina rabbii rabbigay qad qadiba alyowma maanta waa xanaaqay qadaban caro lam yaqdab qablahu hortiis ounan caroonin milahu iyadoo kale walan yaqdaba ounan caroon doonin bacdahu gadaashiya midlahu iyadoo kale walam yadkur denban dembi ma sheegayo nabi ciise marka nafsii nafsii nafsii idhabuu ilaa kayri aada idhabuu ilaa muxamedin u taga sala allahu calayhi wasalama fayatuuna muxamedan bay u imaanayaan sala allahu calayhi wasalam wa fii riwaayatin riwaayo kale riwaayo waxay leedahay fayatuunii way ii imaanayaan fayaquuluuna waxay dhahaya yaa muxamedu muxamedow anta rasuulullaahi baa tahay wa khaatamu lambiyaai ambiyada kii lagu soo khatimay baa tahay waqad gafara allahu laka ilaahayna waa kuu dhaafay maa taqadama wixii hormaray min dembika dembigaaga ah wamaa ta-akhara iyo wixii dib maray ishfac lanaa noo ergeey ilaa rabbika rabbigaa intii ka anooga ergey alaa taraa miyaadan arkaynin ilaa maa naxnu fiihi waxa aan ku sugannahay dhexdiisa fa andaliqu waan tegayaa buu yidhi fa aatii waan imaanayaa taxta alcarshi carshiga hoostiisaan imaanayaa fa aqacu waan dhacayaa saajidan anuu xaal aan ahay mid sujuudaya lirabbi rabbigay aan u sujuuday waa dhacayaa marka anuu rabbi u sujuudayo fiir bal nabiga sida uu u muujinayo addoonnimada rabbigiis rabbigii inuu addoon u yahay sida u muujinayo iska baxo ma dhahayo ilaah dadkan kale xukun maxaa yeel ilaahay laguma dhiiri karo soo u socdo carshiga hoostiisuu tegayaa qab sujuud ba u dhacayaa marka ilaahay agtiisa waxaa yaalla waxaa lagu raadsadaa oo lagu helaa in la caabudo oo laysu duleeyo ilaahay subxaana wa tacaala ayb uma yaftaxu llaahu ilaahay uu ii furayaa calaya korkeyga ayuu wuxuu ku furayaa min maxaamidihi ammaanihiisa wa xusni hanaa'i iyo wanaageeda faallayntiisa ama ammaantiisa wanaageeda caleyhi isaga korkiisa aan ammaano shay-an buu iiga furayaa wax lam yaftaxhu ownan ii furin ownan u furin dheh calaa axadin qof qabli ani iga horreeyey wax ilaahay ammaano oo uunan barin qof ani iga horreeyey aanu barin ayuu markaas aniga ilaahay ibaraya un ku ammaanaya uma yuqaalu waxaa la dhahayaa yaa muxamedu muxamedow irfac ra-saka madaxaaga kor u qaad sal wax warso tucda lagu siiye sal waxwarso tucda waa majzuum bialab alabkaa lagu jasmiyey hadana waa ha-usagti iska watucdah washfac ergey tushafac laga erga aqbale waa laga erga aqbalaya faarfacu ra-sii madaxaygii baan kor u qaadaya fa aquulu waxaan dhaha ummatii yaa rabbi rasuulka naxariistiisa bal arag tiisa ma u hadlaayo isaga ummatii yaa rabbi rabbiyo ummadeydii ummatii yaa rabbi ummatii yaa rabbi fayuqaalu waxaa la dhahayaa yaa muxamedu muxamedow adkhil geli min ummatika ummadaada xaal uu ka mid yahay man geli laa xisaaba xisaab caleyhim korkooda aynan ahaanin min albaabi alaymani albaabka midigka geli min abwaabi iljannati jannada albaabadeeda ah kuwo aan la xisaabin oo aan la tirinin yacni tiro intay ka dhabaan ummadaada ka mida wad jannada albaabkaas ka geli baa la dhahayaa de jannada waxa wax gelinaa waa ilaahay ogow naca rasuulku waa shafeecayaa un waana ergeynayaa naca albaabkaa midig ka geli hum iyagu ummadaaduna shurakaa unaasi dadka kuwa la wadaagaya way fii maa siwaa dalika wixii kasoo haray oo min alabwaab albaabkaas wixii kasoo haro min alabwaabi abwaabi albaaba ah albaabada albaabkaas ayagoo khaas u yahay albaabada kalena dadka kale la wadaagaya uma qaala waxa uu yidhi waladii nafsii biyadihi baan ku dhaaranayaa macbuudka nafsadeyda ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaaranayaa inamaa bayna almisraacayni labada fidqo oo albaab albaabka labadiisa fidqo oo min masaariici iljannati jannada albaabaheeda ka mid ah kamaa beyna makata wahajar maka iyo hajar intay isku jiraanoo kala labada albaabka labadiisa fidqo oo jannada waxay isu jiraan maka iyo hajar intay isku jiraan hajar intee marka baxrayn maka ilaa baxrayn magaalo kamida intay isu jiraan isu jiraan aw kamaa beyna makata wa busra ama maka iyo busra intay isku jiraan busra marka waxaa weya basra ma ah waa busra shaamay ku taala dimashq agteeda meelahaas bilaadi xowraan maka ilaa iyo dimashq agteeda ka waran marka intay isu jiraan muttafaqun calayhi xadiidka bukhaari iyo muslim ayaa soo saareen wabilahi towfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina mxamedi wcala ali sal